bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وsaxbihi aجmaciin ama bacd cashriga waa kii afartan iyo afraad ee ka mida min kitaab الnikaax wa tawaabicih waxaynu ku soo jiray kitaab الnafaqaat biilkii iyo axkaamtiis baynu ku soo jiray waxaa inoo dembeeyey waman istawaa farcaahu anfaqa halkaasaynu ku jeegnaan u malay waman istawaa ruuxay ekaadaan ama sinnaadaan farcaahu labadu dhalay anfaqaa way wada biilayaan mar hadday sinaadaan ay ku sinaadaan sababka nafaqada iyo biilka waajibinaya waa inay waalidkii wada biilaan ile sababkii waajibinaya wuxuu ahaa ama qaraabo ama nikaax ama milki wax hadda laga hadlayana waa qaraabadii qaraabadii baa laga hadlaya mar haddaad wada dhashahadee inay ku wada biilaan weeye waxayna ku sinaanayaan xagga labaanta ama dhadigaanta waxay ku sinaanayaan xagga idhaxalka dhaxal la'aanta intaba waa ku sinaanayaan marka shardi maaha inay ku sinaadaan xagga xoolaha iyo hodontanimadka qasab ma aha mid xoogow yar iska haysta iyo mid qani a ah oo isnacay mid walba waalidku inuu bilaa waajib ku ah xuquuqdana way qaybsanayaan wailaa man istawaa ruuxay sinadaan farcaahu labadu dhalay ay sinadaan anfaqaa u wada biilayaanoo biilka wada saaran yahay weeye wailaa haddaysan sinaanin oysan ku sinnayn waxaabi aynu soo sheegnay oo labaanti ama dhadigaantii ama dhaxalkii ah iyo wixii la halmaala falasaxu waxaa weeye ana nafaqata calaa aqrabihima falasaxu waxaa weeye aqrabuhuma kooda ee sokeeya ee xiga waalidka xiga ayaa nafaqadiiyo bilku ku waajibayaa ayb lanna alqurba awlaa min alictibaari bilirdi ayb marka la kala qaadi maayo inuu waari yahay kaa dhow iyo inuusan waari ahayn la kala qaadi maayo inuu lab yahay inuu dhadig midna la eegi maayo mar haddaysan ku sinnayn dhowaashihii iyo waxaynu soo sheegnay midna ku sinnayn ka aqrabka ee waalidka u xiga wiilkiisa oo kale maala waxaa jooga de wiilkiisa iyo ibnu ibn ibnu ibni wiilkaada wiilkiisa iyo wiilkaada ma siman dhawaasho kuma sinno wiilkaada marka biilku ku waajibaya aqrabuhuma ka sokeeye ee xiga kaasay inuu biilo waalidki waajibaya fain istawaa hadduu ekaado qurbuhumaa wey fain istawaa hadduu sinaado istawayaaba ay qoran waa khaa laxni weeye waa laaxin fain istawaa baa sax ah fain istawaa hadduu ekaado qurbuhumaa dhowaashahoodiibaa isku mid noqday falictibaaru bilirti dhaxalka ayaa la tixgelinayaa filasaxadaynu qabsan labadii farac isku in bay kuu jiraan isku in bay kuu jiraan waalidkii waa u siman yihiin ka binti bnin iyo wabnu bintin oo kale bintu ibni iyo iyo ibnu binti gabadhaada wiilkeedii iyo wiilkaada gabadhiisii waa kuu siman yihiin qurbuhumaa laakiin waxayse ku sinayn xagga dhaxalka midna waa waari bilcasaba midna waa eh, ulularxaam weeye somayna soo marin fabirti falictibaaru bilirti waaridka ku dhaxalhaya ayaa biilku saaran yahay wacal alwaarii milu daalika aan loo daliishadaa filasax haddaynu qabso waa liquwati qaraabatihaadi mar hadday kuu siman yihiin kana uu dhaxalka ku xoog badan yahay ka dhaxalka ku xoog badan ayaa waalidka u dhowo xiga wey macnaha waa iska cadyahay muqaabilkuna waa diidan yahay oo wuxuu eegayaa mar hadday sinaadeen waa u siman yihiin bule asagoo qurbiga laga sinaaday unbuu eegayaa dheeraadka iyo ziyaadada soo korodhay ma ictibaarinayo waaani wejka labaad ee ka soo horjeeda asaxaynu soo marray ilan falasaxu aqrabuhumaa aqrab hadii lama ictibaarin irtigi fain istawaa qurbuhumaa fabilirti fi lasaxi asaxa wejha ka soo horjeeda waa maxay ana alictibaara bilirti uma alqurbi buu leeyahay isagu muqaabilku waani ay alwaj aani ka soo horjeeda almuqaabil lilasaxi alwal asaxi horeynu soo maray ila waila in lam yastawiya falasaxu aqrabuhumaa soo tidhahden soo kan wuu ka soo rule la eegayaa dhaxalka dhaxalka kolban dhaxalka ninkii kugu xiga ama ku xoog badan baa biilku saaran yahay hadday ku sinaadaan markaasaan eegaynaa aqrabka markaasaan aqrabka eegaynaa buu leeya aanigu alictibaaru bilirti dhaxalkaa la eegayaa ayib uma alqurb kadibna dhowaanshaha la eegaya xaggaasuu sagu ka fiirinaya wuxuu leeyahay dhaxalka ayaa qawi ah oo ka xoog badan qurbiga lanno qariib waariaa jira iyo qariib hayr waaria laakiin waaridku ma noqdo ilaa qariib waaridku ma noqdo ilaa qaraabo ma noqdo ayib halkaasuu ka eegaya wاlwaariثaani yastawiyaani am yuwazacu bixasbihi wajhan wuxuu u gudbay sheekhu waad soo martay inahane wاlwaariثaani اlmustawiyaani qurba weeye hadda labadii dhaxle ee ku sinaa xagga dhowaanshaha wاlwaariثaani almustawiyaani qurban baa loo jeedaa hal yastawiyaani ma sinaanayaan biilkii ma ku sinaanayaan ama mase yuwasacu waa la qaybin biilkii bixasbi kulba dhowaanshaha siduu yahay wajhaani baa ku jira fi mas'ala ayb marka bilaa tarjiixin bu imaamku ka tegey laba waaris oo dhaxlo ah oo mid walba isku in kuu jiro ma loo qaybin biilka waalidka ma loo qaybin asagoo loogayay mid walba dhaxalkiisi loo fiirinayo mise loo qaybin mahayo qurbigun baa la eegi way iska dhib yar tahay waxaa jooga ibnu ibn iyo bintu ibn yaa jooga wiilkaada gabaruu dhalay iyo wiilkaada wiilkiisii oo laba dhinaca ah. mid walba waa maxay waa waari waa ku siman yihiin dhowaanshaha laakiin dhaxal dhaxal kuma sinno wiilkuna waa maxay lidakari milu xad luntayn buu gabadhuna hal dheefay qaadeen meeshuu ninku laba la kacaayo markay labadii dhaxle ku sinaadaan dhowaanshaha xagga waalidka ah laba wej baa ku jira wej wuxuu leeyahay aynu eegno mar hadday ku sinaadeen xagga dhowaanshaha ku sinaadeen mid walbana uu dhaxla yahay aan biilka u sinno gabadha aan leenahay waxaan dhahayna awowgaa bishii maxaa ku filan bishii شan dollar baa ku filan laba konton baad bixinaysa laba boqol wiilka kalaa bixinaya bas wej wuxuu maye waa la qaybin biilka calaa xasab اlirti dhaxalka siduu ahaa lagu qaybin gabadh idan wiilka saddex boqol bixiyo aduguna laba boqol lix boqol hadduu baahan yahay laba boqol bixi wiilkana afar boqol bixiyo hadduu kun iyo laba boqol bishii u baahan yahay afar boqol bixi asaguna ha bixiyo cafan mise wuxuu bixinayaa afar ha bixi adugu eh, afar bixi asaguna sideed ha bixi idan dhaxalkii baa lagu fadhiisan iyo maye dhaxal la eegi maaye mar hadday ku sinaadeen dhowaashihii biilkii loo kala qaybiyo tabartada lama eegayo adugu xoogow nin iska shaqaysto biilkiisa la dagaalamo noqo ninkananuu maalku ku xarxaaray ha noqdo aday kuu taalla nin walba waajib waalidka xaqu ku le waan u simanahay waan u simanahay sidaas wey marba haddii aad haysato wax ka badan ee quutulyoonkaada iyo leyladaada iyo caruurtaada iyo reerkaada ka badan waxaasi inaad waalidka ka biishaa waajibkuwa aan iskaga tan wajhaani baa ku jira oo ku dhisan alictibaaru waa bilqurbi iyo maye waa bixasab alirti marka sarkashi iyo jamaaca min a'imat اlmadhab way waxay rajaxaan in laga dhigo liyayastawiyaan ystawiyaan bay rajaxaan ayb wuxuuna waana siday muxaqiqiintu u badan yihiin buu sheegaa ibnu muqrina waa rajaxaa yastawiyaani faqad maxaa yeele waa waariaan mustawiyaani qurban laa tarjixa baynahuma halkaasuu maraya asagu jamaca min alculamaa maraya wadaadana waxay leeyiin maye wa cala alwaariثi milu daalika maadaama rabbi yidhi ha loo simo ee ha loogu qaybiyo sida dhaxalka ila horaanba dheefta kuma sinaadeene dhibkan ayaan lagu simin wiilkii wiilkiiyo gabadhu kuma sinaadeen xagga dhaxalka oo dheefta ah dhibkii fuulaya iyo xilkii fuulaya inaan lagu simin halkaasu isagu fiirinaya aqyaska waxaa weeye in la yidhaahdo bixasab alird waana sidii zayd ibnu haabit uu xukumay inaga soo habeen dhoweyd wiil tolla-aan ahba noolaa adeerkii iyo hooyadii hooyadii iyo adeerkii baa u noolaa wuxuu ku xukumay wiilka wuxuu u baahan yahay saddex meelood meel hooyaha bixiso wuxuu u baahan yahay saddex meelood labana adeerku ha bixiyo muxuu eegay xagga dhaxalkuu fiiriyey marka maadaama bacdu saxaban ay sidaa yeeleen way quruxsantaha an iskaga tagno waman lahu abawaan marxaba ilinfaaq fi linfaaq wey ayib wlwaariثaani baa kuu qadara almustawiyaani qurban hal yastawiyaani baad qadaraysa hal yastawiyaani fi اlinfaaq weeye am yuwazacu اlinfaaqu bixasbi bixasbi اlirhi dhaxalka kolba siduu yahay xasbigu in la reebay iyo in la kor dhababa waa waa la sheegaa waman lahu maya maya infaaqa wey qurbigi maya qurbigu meesha waa ka kuu qadaran wاlwaariثaani اlmustawiyaani qurban adaa qadaranhay hal yastawiyaani baad gashanaysaa ma ku simanayaan fi اlinfaaqi am yuwazacu macnaha miyaad fahanteen jumlo kacaysa ma aha hadde am yuwazacu baa kaa halaaba hadde tardiidkan xaggeedgan am yuwazacu waa inaad tidhahda wاlwaariثaani almustawiyaani qurban hal yastawiyaani fi الnafaqati am yuwazacu ayb waman lahu abawaani facala alab aan iskaga tagne waman lahu abawaan ilmihii laba waalid leh yaa biilaya ilmo yar ama mid weyn oo caajiz ah oon biiliya nafaqa midna haysanin awoodi karin shaqaysan karin hooyadii iyo aabbihii nool yihiin ama ayadii iyo awowgii nool yihiin yaa biilaya waman lahu abawaani min alawlaad weeye sawaun kaana baaliqan aw sagiiran kala qaab ma laakiin sagiirku in labada waalid ay biilayaan weliba aabbuhu biilayo bilaa khilaaf wey bilaa khilaaf wey lakiin hadda masalada waxaa kugu jira labadii labadaba kugu jiraan waman lahu abwaani facala alabi aabbaha dushiisa waxaa ah infaaquhu aw nafaqatuhu aabbaha laga rabaa inuu nafaqeeyo qur-aankaana tusay fain ardacna lakum hooyooyin ilmihi hadday idiin nuujiyaan faatuuna ujuurahunna layd waxaa wax bixinaya ujurada bixin waa aabba isagaa laga rabaa ayib saxaabigu nabi allow dirham baan hayaa naftaada ku nafiqi dirham labaad baa ii soo hadhay ka bilow riwaayo kale xaaskaada ka bilow calaa khilaafin bayna riwaayatayn wa qiila waxaa la yidhi calayhima cala alabawaani calayhima cala alabawaan bay biilku saaran yahay nisfayn kala badh badh iyo badh bay kala libaaliqin caajizan can infaaqi nafsihi macalqiilku wuxuu ka hadlayaa keliya ilmaha faraca baaliqa ee caajiska ah amaa asagu caajiska ah een xoolana looga dhimanin dhaxalla aan haysanin wax loo hibayo aan haysanin oon maal haysanin asagu biilkiisu inuu aabba ku waajibayo waa bilaa khilaaf hooyadu ma soo gelaysaa taa masale kalow wa qiila waxaa la yidhi calayhimaa cala alabawaani ila qowgu muxuu ah facalabi faqad facalaabi faqad qiilku waa diidan yahay wuxuu leeyahay maye hooyiyi aabba waa laga rabaa libaaliqin liwaladin baaliqin caajizin can الnafaqati walinfaaqi linafsihi qiilku muxuu ictimaaday liannahuma yastawiyaani fi اlqurbi wayashtarikaani fi اliri buu leeyahay hooyiya aabbo haddaanu xoolo ka tago nin walba qorigii alla siiyo iga qaadan lahaa anugu haddaan soo dhacoon mutayna waa inay wada bilaan buu leeyahay dhawaashana waa ii samayn waa laba waalid dhaxalla waa igu wada leeyihiin haddaan mutay waa inay wada biilaan iilku warkiisu ma sahlan iilku warkiisu ma sahlanaat <laughs> aw ijtamaca waaa kulmay waxaa kulmay ajdaadu waman lahu abwaani horay daba taagantahay tii daba taagan waman ijtamaca lahu abawaani ama lahu abawaan isku mid aw lahu ajdaadu wajadaat in adlaa bacduhum bibacdin falaqrabu wailaa fabilqurbi waqiila biliri waqiila biwalaayat اlmaal halkaasuu u gudbay imaamku wuxuu dhi اجtamaca waxaa u kulmay lahu أجداad وجadaad ilmo yar ayaa waxaa meesha jooga awowiyaashii iyo ayayooyinkii baa jooga aabbihii hooyadiigii tooskaa midna lama hayo waynu yaa biilahaya nafaqadiisu yay saaran tahay waynu eegaynaa in adlى hadduu dhowaado bacduhum bacd اlajdaadi wاljadaati bibacdin bar kale uu ku soo sanxidho oo uu meydka u soo maro ifliga cafan iyo ilmaha faالnafaqaةu calى اlaqrabi nafaqadii biilku wuxuu yahay ka sokeeya waa markaynu ictibaarino qurbigii qowgii horena ka soo maray wey wailaa falasaxu aqrabumaa horay daba taagan tahay ayb maalan awowga aabbihii baa jooga aabbaha aabbihii baa jooga cafwan iyo iyo awowga aabbihii ilmo yarbaa meeshu jooga waxaa jooga awowgii aabbo isaga aabbihii duqi dhalay baa jooga waxaa kaloo jooga duqaa duqi sii dhalay awowgiisi koobaad iyo awowgii labaadun weeye sheekh liyaas adu moogtahay hawshaad ma fahmi kartid waxaa la celcelin waa un duqays daba taagan oo dhammaan waaye sida qolyihii reer bariga laga sheegaya almuhim ma aabbaha aabbihii baa biilku saaran yahay mise awowgaa aabbihii baa biilku saaran yahay waa intan soo mar tii baa laga hadlaya marka in adlaa hadda waa maay adiga awowga aabbe iyo duqa awowga aabbihii midoo mid buu daba taaganya soo maha in adlaa hadduu soo dhowaada bacduhum barhkood bibacdin faannafaqatu cala alaqrabi awowga koobaad baa lagu leeyahay wy awowga labaadna ha iska joog ayib macnahaasa meesha ku jira haddaba fa yuqadamu alabu calaa abiihi wa jaddihi waljaddi calaa abiihi saasay ku socon ayeeya ilmaha meesha jooga waxaa joogta ayadii hooyo iyo ayadaa hooyadeed iyadaa qudhigeed hooyada dhashay baa joog waxaan leenahay ayada u sokaysa ee wiilka u xigta ama gabadha u xigtaa nafaqbiilka lagu leeha maxaa yeele taasi waxay ku soo dargashay un tan kale oo gabadhaydii baa dhashay waa gabadhaydii gabadhaydi bay sii leedahay almuhim falaqrabu faannafaqatu cala alaqrab ictibaaran bilqurbi waxaynu eegaynaa dhowaanshaha eegi mayno dhaxalka macnahaasuu imaamku ujeeda wailaa haddii la waayo maxaa la waayo wailaa haddaan jirin isku soo dhowaasho in adlaa bacdun bacdan baa lagu soo yidhi soo maaha mid mid soo maraya ma jiro laba ayoyaa joog midna waa iyada waa aabbaha hooyadii midna waa hooyada hooyadeed mid mid soo marta ma jirto ayb marka waxaan ku rajaxaynaa fabilqurbi dhawaaشhaha fabilqurbi hadday siman yihiinna waa loo kala jebin haddaysan sinoono kala dhow yihiinna midda dhowbaa la siinay maala waxaa joogta aabbaha hooyadii hooyadeed iyo hooyadaa hooyadeed teen biilka saarayna hooyadaa hooyadeed waa dhammaad wailaa in lam yudli bacduhum bibacdin wey barhkood barh kale ku soo dargelin faاlictibaaru biاlqurbi waxaa la tixgelin ee biilka lagu waajibin waa dhawaashaha calaa ma taqadama fi اlfuruuc furuucdii markaynu marayna caruurtii man istawa farcahu somayna ku soo marin maxaan ku kala tartiibinaynay dhawaashaha usuushuna waa sidaa usuushuna dhawaashun baad eegaysa waqiila waxaa la yidhi maye alictibaaru biاlird tixgelintu dhaxalkaa la fiirin tixgelin dhaxalkaa la fiirinaya ayb marka waxaan eegaynaa weye haday doona ha kala dhawaadeen ayayda wax dhaxlaysa ama awga wax dhaxlahaya kaa un baa biilka la saaraya nafaqada kaan wax dhaxlayna meeshu iskaga baxaya qiil saasoo isagu marka leh ayb iyo awogii dhacahayay ee dhaxalka ku soo martee haduu doona aqrabba ha noqdee nafaqa ma saaro awowga abcadka ah ama ayada baciidada ah ee xagga hooye ka timidoo kale ayaa laga rabaa inay biilka bixiso lأnnaha hiy alwaarita iilkaasg akaaswaqiila alictibaaru biاlirثi nafaqada wujuubkeeda waxaa laga eegayaa dhaxalka ninka dhaxal yeelan laha haddaan dhinto ayaa biilkaygunu markaa saaran yaha wain kaana abcad hadduu doona ha fogaado doona ha fogaado waqiila waxaa la yidhi maye alictibaaru biwalaayat اlmaal waxaa la eegayaa anugu haddaan xoolo yeesho anigan yarka ah hanti aan aandaan leeyahay ninka xoolahayga maamuli ee weli ii noqon lahaa awowgi iyo aabbaha iyo aabbahay aabbihii iyo dadkaasaa meesha iman lahaa laakiin hooyada awowgeed iyo awowga aabbihii hooyo howlaha ma socoto soomayn inagu ayb marka wilaaya xagga casabada casabadii maalka tawalin lahayd ee igu maamuli lahayd taasaa la fiirin fayuqadamu abu abin calaa abi ummin hooyada aabbahee iyo aabbaha aabbihii kee la hormarin aabbaha aabbihii lanno kana waa weli midkaana weli ma aha talafikeedu muran baa ka tagan fi lfiqiyaat laakiin hadda aynu ku soconna siday jumhuurtu u iskaga tago waman lahu aslun wa farcun fafi اlaصxi calى اlfarci wain bacud aw lahu muxtaajuuna yuqadimu zawjatahu uma اlأqraba waqiila اlwaariثa waqiila اlwaliya wuxuu wadaadku u gudbay horaan waxaynu soo maray farc soolama ah waalidkii oy caruurtiisii iyo tarankiisii biilayaan iyo sidii loo tartiibin lahaa wuu soo dhammeeyey masalo kale u gudbo oo ah faraci iyo ubadkii oo waalidkii mutay waalidku siday u biili lahaayeen hadday isqabtaanna loo kala tartiibin lahaa wuxuu u gudbay mushakal hawshoo noqotay mushakal hawshoo noqotayo meeshan waalid baa jooga caruur dhalana way joogaan aabbihiina wuu jooga nin baa taagan wiiluu dhalay oo weynna waa jooga aabbihii oo asaguo shaqaysto oo sagaashan jir ama boqol jirna waa taaganya oo xoolo haysta ninkan dhextaashana waa faqiir wiilkiisana waa u baahan yahay aabbihiina wuu baahan yahay baa laga waman lahu aslun ruuxi waalid leh iyo wa farcun ubad asaguna waa faqiir muxtaaj ah oo caajiz ah ya biilka la saarayaa fa fi lasaxi fannafaqatu cala alfarci asax haddaynu qabsanno aabbahan wuu ku soo koriyo ku noqon maysidi wiilkaadan ha ku biilo maxaa yeele ayaa xagga casabana ku xoog badan xaqa lagu leeyahna uu ka xoog badan midka waalidka marka waalidka kusoo soo koriyo dib loogu noqon maayo maxaa yeeley waalidku marna casabuu noqdaa marna faradni wax ku qaataaba amaa wiilku asagoo weligiiba waa ahlu farad cafun waa casabaan u jeedaa mana dhaca sidiisuba marka tii weeye xooluhu qaatan hadiyo goor ka badan yihiin waalidku wuxuu qaatay ilaa fii masaa'il iska yaroo istiqraaq markuu dhacaba mooye fafi lasaxi as haddaynu qabsanno fannafaqatu cala alfarci la cala alasli wain bacuda haba fogaado farcu maalan adiga aabbaha baa nool adoo faqiiroo caajis ah wiilkaada wiilkiisana waa noolyahay wiilka addashe ma joogo laakiin wiilaad awow u tahay ama awow labaad u tahay baa taagan idan nafaqada waxaan saaraynaa faraca wain bacuda macnahaas waa iska cadi lannahu aqwa tacsiiban baa leeyaha waa wlaa biاlqiyaam aw lahu muxtaajuun taasi waa dhammaatay oo waa ninkii laiskugu yimid aw lahu waxaa u ahaaday muxtaajuuna kuwa baahan adigii yaa hadda laga raba inaad waxbaysho dadkii baa marka kugu badan caruurtii baa baahan xaaskii baa baahan qariib kalaa baahan waxaad haysana ma qaybsamo waxa adiga kaa soo hadhayna ma wada gaadha dadkan mudan aw ase lahu dad baahan baa u ahaaday asaga wadaaqa almaal maalkiina waa ciiiya maaa la samay yuqadimu zawjatahu xaaskiisuu ku hormari biilideeda wixii ka soo hara yuu kuwa kale u balbalqin uma intaa kadib alaqraba falaqrab buu ku ku wadahaya kadibna waalidkiisii kadibna wiilkiisii iyo caruurtiisii inta badan baa waalidka iyo caruurtana la hormariya aaliba uma alaqraba falaqrab sidaasay hawsha ku soconaysa yacni shaksigii waaxidka ahaa ee wax gacanta ku hayay ee waxaa ku kulmay weeye jamaaco baahanoo caajisiinoo fuqaroo biilkoodu waajib ku yahay hase yeeshee nafaqadii wuxuu gacanta ku hayay ma wada gaadho baahanayaashii sidii loo qaybin lahaaba haddana ad taagantihin aw lahu muxtaajuuna yuqadimu zawjatahu xadiidkii abi hurayra iyo kii anasba macnaha waa ku caddaa nabi allow waxbaan hayaa naftaada ku bilow wixii ga soo harhana xaaskaada riwaayada kale caruurtaada uma alaqraba falaqra macnaha isagu sida lianna nafaqada zawjada waxaan u hormarina waxaan leewahay ka adagta nafaqaadka kale ayadu waa min baab almucaawada nafaqada waalidka iyo caruurta iyo usuusha iyo xawaashiduna waxay ku waajibtaa calaa min baabi almuwaasaad caawin iyo kawarqabad iyo iskaalmayn tanna waa maxay xaasku xuquuq ay kugu leedaho waxbaas dhaafsateen gogol bay kuu tahay owlaad bay kuu dhashay waad u galmootaa dantaad ad ku qabsataa adduunyai aakharo marka waxbaad kala goosanaysaan wey biilkeeda waa ka daran yahay biilasha kale wa qiila waxaa la zawja qiil wuxuu leeyahay zawjada kadib wixii soo hadhay waxaa loo tuurahayaa waaridka wain kaana abcad wain kaana abcad aqrabka la fiirin maayo wa qiila waxaa l alwaariu yuqadimu alwaaria zawja waaridku hormarinayaa bacda zawja ya maxaa idin qoran waqiila waxaa le yuqadimu اlwaariu hormariya bacda zaw zawjada kadib waaridka hormarin meesha waxaa jooga wiilkaada wiilkiisi oo caajiz faqiir ah antina aan lahayn kasabna aan ku deeqtoomayn waxaa kaloo jooga hooyada aabbahe wiilaad awow iyo hooyada aabbaheed kee sokeey hooyada aabbaheed baa sokeeya laakiin wiilkaa waaria ah. awlabaad wiilkaada wiilkiisii wiilkiisii baynu ka hadlayna idan maadaama waqiila alwaaria la yidhi wiilkaa fog baad intaa ku balqinaysa waalidki dhowaa maadaama uusan waari ahayn darkuu ka baxay iilka warkiisa w bada awj waqiila waxaa le maye alwaliy weliga ayaa iskale wixii zawjada ka soo hadha yuqadimu اlwaliya bada zawja bacda الزawja saddex qowlo marka meeshu inoo yaala meesha maalan waxaa jooga ibnu bintin iyo ibnu ibnin ibnin baa jooga ibnu bintin gabadhaada wiilay dhashay iyo wiilkaada wiilkiisii wiilkiisi haddaan dhahno yuqadamu alaqrab oon qawiga ku dhisno yaan siinaynaa hanti wixii ka soo hara zawjo gabadhaada wiilkeedii gabadhaada wiilkay dhashay oo lama eegin waarisnime waxaa la egay qurbiga wiilkaada wiilkiisi wiilkiisoo hodee saddexaad ah iyo gabadhaada wiilay dhashay oo awohoyaa u tahaad awohoyaad u tahay soo sidaa la hormarin marka haddaan aan dhahno uma alaqraba falaqrab aan dhahno waxaa la hormarinayaa gabadha wiilkeeda haddaan dhahno waqiila waliyana waxaan hormarinaynaa wiilka wiilkiisi wiilkiisaan hormarinaynaa ahib marka waqiila alwaarina wiilka wiilkiisa hawshan waanu sidaa culays ma sidaan bay ku soconaysa ayib <clears throat> haddii marka iyagoo wada waarisiin ah qurbi lagu kala rajaxa ka war wiilkaada wiilkiisii wiilkiisii iyo labadii ku dhashay baa jooga wixiina oma qaybsame kee loo hormarinaya hooyada iyo aabbaha oo baahan waa kuwa wiilaad wiilkaadu wiil uu sii dhalay dhalay oo saddexaadna waa taagan asna caajis faqiira laa bimaalin walaa bikasbin zawjadii markaa waxu balqisay wixii ka soo horyaa iska waari hadii la wada waarisiin wey haddii la weli waa wada weli haddii la yidhaahdo waxaa lagu ka raji karaa keliya qawigii ahaa waqiila alqurbu cafwan uma alaqrab falaqrab labada aabbii hooya marka siinaysa laakiin labada qiil iyagu foodday isla galeen way fahanteen ba ilata faslun fi اxadaana xadaanadii aanu gudubno markaa iyada xadaanadu min alxidni baa laga keenay xidniguna waa aljamb waa dhinaca hooyadu iyo waalidku ilmuhu markay qaadaan dhinacay ku qabtaan markay naaska siinayso sidanay u qabataa marka xadaana sidaa sahl arkaanteeduna hadda waa xaadinka ama xaadina waxa loo yaqaan iyo maxduumkii weeye iyo sifaatu alxaadini walmaxduum waa intaa wuxuu cashirku ku soobsan yahay fasalkan marka xaadinkii ama xaadinadii waa haweenayda daryeelaysay xanaanaynaysa ilmaha ama ama ninka daryeelaya ilmaha xanaanaynaya maxduunkuna waa ilmaha la qaadhayo la daryalayo la xanaanaynayo sifaatu alxaadini walmaxduunna ayadna way iman doontaa yaa wax xanaanayn karo xilkaa qaadi kara yaase qaadi karina sheekhu waa ka hadli doonaa raxmat ullaahi tacaala calayh marka aynu markaa ku hormarno hawsha siday tahay alxadaanaةu curi sheekhu waa xifdu man dul ilaalintii dhowridii laa yastaqilu aan isku filay iyo wa tarbiyatu in la carbiyo la koriyo la edbiyo waa xifdu man laa yastaqilu ruuxaan isu caqligiisu ku fillayn on garaadkiisu ku fillayn oo la dhowro laga dhowro dhumidda iyo halaagsanka iyo dhibaatada iyo wixii khatar ku ah noloshiisa iyo wa tarbiyatu in tarbiyayo anshaxiisi iyo akhlaaqdiisa la ilaaliyo la dhowro oo dariiqi islaamka lagu hagaajiyo quwa anfusakum waahlikum naara waquuduha naas baana asal u ah kullukum masuul wakulkum mas-uulu can raciyatihi wاlinaaثu dhadigana alyaqu mudan ama ku mudnaan leh biha biاlxadana rag iyo dhadig hadday isqabtaan lab iyo dhadigna had iyo goor caruur ha la xanaaneeyo hala tarbiyeyo hala koriyo dumar baa ku mudan saa darteed waa lannahuna absaru waasbaru bay yidhah runtood liannahuna dumarka asbaru u dulqaad badan maalin haddii caruurta lagaaga tago midaad disho midaad isha jebiso midaad halgaado iyo adoo nafta ku hayso iyo islaamta kuu soo noqon liannahunna asbar ayagaa u dulqaad badan caruurta wa asbar wa absar cafwan wa absar limaa yuxsinuhunna wayanfa waxaa iyaga wax tarahayaan iyaga waxaasuu rabaa way garan ishaarada ishuu bilqasiis waxaasuu doonayaa say caruurta dumarku u fahmaan raggu ma fahmi karo waxay u baahan yihiin wuxuu rabo wax waxtaraya xagga noloshiisa haweenayda u ogaal badan kuna mudan xagga dulqaadkana isku mid balama ah saasaa lagu yidhi wاlinaau alyaqu biha nabiguna waa xukumayo anta axaqu bihi maa lam tankaxi adigaa ku mudnaanle wiilkaada ilmahaada ilaa aad ka guursanayso oo hawl kale ay ka imanayso odayga waaa le banaanka joog gabadhaa wiilka ilma haysanaysa sheekhu wuxuu ihi marka wa wlaahunna cinda tanaasuci haddii la soo yidhi xadaano wuu soo tacriifi waa maay waa in la ilaaliyo o la dhowro ruuxaan isku filayn xaggana la carbiyo oo la edbiyo oo la tarbiyeeyo dumarkaana had iyo goor asaalatan ka yaqaan tarbiyada iyo xadaanada ragga idan alxadaanatu cindana waa wilaayat wa salطana laakiin asalka waan ka baxnay cindana waxaan oga baxnay waa maay lna alinaaa alyaqu biاlxadaana waa wilaayo iyo xil weeye hase yeeshee xilkaani dumarkaa ragga ka mudan maadaama ay hooyo tahay wuxuu ihi wawlaahunna kuwa u mudan ilmaha in la xanaanayo cinda tanaasuci baa hadda laga hadlaya cinda tanaasuci baa laga hadlaya sheekhu wuxuu ka hadli doonaa oo isu keeni doonaa dumar soolama ah saddex dumar kulmay oo keligood ah rag keligood ah iyo isku dhaf dumar keligooda haday mutaan xanaanaynta ilmaha iyo rag keligooda inay muteen xanaanaynta ilmaha iyo in ay kulmaan rag iyo dumar saddexdaa daraf buu sheekhu ka hadli doona darafka koobaad buu laaba wuxuu uhi waawlaahunna dumarka midka u mudan xanaanada cinda tanaasuc ummun hooyo wey ummun waa hooyo xadiidka dee cabdullah bn cabdin caas baana ku yimid anti axaqu bima lam tankaxi waxay tiri markay isku qabsadeen wiilkaygan kaana baطni lahu wicaa calooshayda iyo beerkayga weel u aha wa tadyi lahu siqaa naaskaygaana sibraar iyo cagadu canaha biyaha kacabba u ahaa wa xijrii lahu xiwaa dhabtaydaana u ahayd xeedho iyo iyo dharab aan ku ilaaliyo aabbihiina hadda wuxuu rabaa inuu gacantayda kala bax nabi alla usiiga wuxuu hi anti axaqu bihi maa lam tankaxi adaa ku mudan haddaadan guursanin markaad guursato waad ka mashquuli xanaanadiisa wey oo maanic baa kugu qumay ninka xaqiisii iyo firaashkii iyo hawlihii kale marka shuruuda xaadinadanu kaari doon aan ku sheegi doona insha alla marka hooya horta mudan uma ummuhaatun hooyooyin baa ku xiga laha ay lilummi yudliina ku soo dhowaanaya biinaatin dumar kale iyada hooyadeed ayb habaryar walaasheed oo habaryarta ahaatee uma ummahaatun hooyooyin baa ku xiga laha lilummi u ahaaday kuwaasoo yudliina ku soo dhowaanaya biinaain dumar dumar ku soo dhowaanaya maxaa yeelay iyaguna waa dumarna way la wadaagaan dhaxalkana waa la wadaagayaan dhalmadana waa la wadaageen waa hooy yuqadam waxaa la hormarin minhuna meel ummahaad yaa kuu qadaran hadda ood iska garan aqrabuhunna tooda u sokaysa hooyo horta wax ku haysta ma jiro hooyo haddii la waayo yaa meesha soo gelaya hooyadeed walaasheed habaryar saas ayib yudliina biinaat maaa iyada walaasheed waxay dhihi waa walaashay ilmaheedii alkhaalatu manzilat اlum ayay maxay dhihi waa gabadhayda ilmaheedii waa hooyo labaad yudliina biinaata wuxuu ka ictiraazayaa kuwa dukuur ku soo bayna eh, unhayayn taasuu ka ictiraaz waa iman doonta yuqadam waxaa loo hormarinayaa minhuna min alummahaat aqrabuhuna mida u sokaysaa lagu hormarinaya xagga xadaanada wاljadiidu qowlka jadidku waxaa wey tuqadamu waxaa la hormarin bacdahuna bacd alummahaat ummu abin baa ku xigaysa hooyada haddii la waayo hooyadeed la waayo halkaa wixii ku faylahay la waayo waxaa loo wareegaya xagga aabba ayay aabbaa la aadahaya ayay aabbaa la aadi tuqadam waxaa la hormaya bacdahunna bacd alummahaat oo min jihat lum ka imanayay ummu abin aabbo hooyadii waayidaa aabbahadi maxaa yeelay ummulumminki maxay la wadaagtaa ayay hooye waxay la wadaagtaa xag macnihii dhadegnima waa la wadaagtaa dhaxal waa la wadaagtaa waxay kaloo la wadaagtaa wilaadnimo way wadaagtaa ayb uma waxaa ku xigi doona ummahaatuha aabbaha hooyadii hooyooyinkeed almudliyaati ku soo dhowaanaya biinaain waaritaatin baa kuu qodan iyaguna biinaain waariaat ayb marka aabbaha hooyadii hooyadaa hooyadeed sii wadkaxee weligaa haddii la helo ay dhammaanba waayaan haddii la helo ayagaa markaa mudanaya wy almudliyaati biinaain waariaat lanno inay waalid yihiin oy ku dhaleen waa la hubaa haba fogaade haba fogaade uma intaa kadib waxaa xigaya ummu abi abin kadaalika sidoo kale ummu abi abin aabbaha aabbihii hooyadii adugu awowga aabbe hooyadii haddiiba la helaad awowga aabbe hooyadii uma ummu abi abin aabbaha aabbihii hooyadii kadalika sidoo kale waa maxay almudliyaati biinaain kadalika waxay ka dhigan tahay almudliyaati biinaain bay ka dhigan tahay marka hooyada aabbaha aabbihii hooyadii hooyadaa hooyadeed hooyadaa sii socota tii sii dhashay shan ayayoodoo xagga aabba ka timi haddii la helo oo isdaba taagan nafsa shay kadalika ay lmudliyaati biinaain baa loo jeeda calaa tartiibi saabiq uma intaa kadib waxaa imanaya ummu abi jaddin kadalika ay اlmudliyaati biinaain kadaalikada waa maay kalmadkuuri saabiq waa maxay waa almudliyaati biinaain tanna waaba ka dartayba uma ummu abii jaddi awowga aabbihii aabbaha hooyadii waa xaggee aatay adiga awowga duqi dhalay duqa hooyadii kadaalika almudliyaati haddayba dhacdo wey waa faradiyaad maskaxaa lagu furfuraya waana wax dhici kara lanna adduunka hadda waa lagu dadaan duqoobin baa lagu sheegaa oo nool oo dhowr boqol oo sano gaadh raashka meel u dhow baa lagu sheegay wاlqadiimu taa waa jidi dhammaynay wاlqadiimu qowlka qadiimka waxaa wey annahu yuqadam waxaa la hormari alakhawaatu gabdhihii kula dhashay iyo wاlkhaalaatu habaryaraha ayaa calayhina laga hormarinaya cala mxuu ahaa aljadaati iyo laga hormarinaya kuwaasaa hormaraya iyagaa hormaraya waa maxay ummahaat اlab wاljad waxaa laga hormarinaya ma aha hooyada iyo hooyooyinkii halkaa ka imanaya ayay xagga hooye ka timid gabadh fooda walaa habarya fooda ma gelin karto waxa laga hadlayo waa ayooyooyinkii ka yimid xagga aabbe wاlqadiimu anahu yuqadam waxaa la horma alakhawaatu gabdhihii kula dhashay iyo wاlkhaalaatu habaryaraha calayhina al ummahaati calaa ummahaati alabi waljad soo gaabi calaa ummahaati alabi waljad aabbaha hooyadii iyo ayayda aabbe hooyadii iyo waxaasoo dhan waxaa laga hormar in gabdhaha kula dhashay lianna walaasha shafaqadeeda iyo naxariisteeda danqashadeedu aad bay u badan tahay habaryartaana waaba hooyo abti waa hooyo aan naasalayn marka isagu qadiim wuxuu leeyahay waa ogolahay waa ogolahay hooyada iyo hooyadeed iyo ayay hooyo xagga ka timid inaan loo dhowaan waa ogola laakiin markay baash soo gaadho aabbaha hooyadii iyo awowga aabbe hooyadii ay soo gaadho gabdhaha kula dhashay baa ka horayn iyo habaryaraha maxaa gabdhaha kula dhashay waxay ku abtirsanayaan hooyada habaryartaana waxay kasoo kusoo dargelaysaa hooyada dhanka hooyay ka imanayaan halkaasu marka asagu qadiimku ayuu fiirinaya halkaasuu fiirinaya waxaa kaloo marka meesha ku jirto oo loo daliishada xadiidkii qisadii caankeed garanaysaan qadiimku adilada uu daliishado waxaa ka mid a ah dhalay xamse bin cabdullah ashahiid markii nabigu uu maka ka soo baxay waa soo daba orooday ay tiri yaa cam yaa cam la qaaday gabadhi waxaa ku murmay jacfar bin abiaalib iyo eh, cali bin abiaalib iyo waxaa ku murmay zayd ibn xaarisa zayd bnu xaarita wuxuu idhi anaa gabadhan xamse qaadhayo oo xanaanaynay maxaa jiruu yidhi walaalkay gabadhiisii weeye lanno xamse iyo zayd bnu xaarita walaalay ku ahayn agga islaam nabiga aakhaa baynahumaa markuu nabigu saxaabada walaalaynayey wuxuu wuxuu waa walaalkay gabadhiisii adeerkeed baan ahay dhaba iskaga carar meesha jacfar iyo cali wuxuu ihi gabadha anaa xanaanayn soo wareeji maxaa yeelay waa adeerkay gabadhiisi ile xamse cali ba yahay waa adeerkay gabadhiisi wa cindii bintu rasuulilaahi faatimana waan qabaabu laba lambar buu sheegtay faatimana gurigayga joogtaa buu waana gabadhii adeerka dhalay ee iskaga leexo jacfarow jacfar wuxuu ihi waa runta anna waa adeerkay gabadhiisi maanuun adeer xamse ii waa adeerkay gabadhiisi wa bitaali habareerteedna waan qabaabu yaa loo xukumay jacfar baa loo xukumay jacfar baa loo xukumay maxay habaaryeerteed ayuu qabay oo asma bintu umays asma bintu cumays markuu asagu shiiday mu'ta ku shiidayna waxaa guursaday abubakar abubakar baa guursaday ayib abubakar markuu ka dhintayna cali baa waagi dambe ay ku dambaysay marka cali waxbay u dhashay abubakar jacfar waxay u dhashay saddexdaa duqeey carruurtooday hayn jirtay markaasay murmi jireen oo dhihi jireen aabbahay baa ka fiicnaa cali baa yidhi maalina xukun waan ishaysannaa caruurtii jacfarna sankay taagahayaan kii anaa dhashayna waxbuu sheeganaya abubakarna maxamed bay u dhashayna abubakar sidiq waad garanaysaa waa kii xaj dudaaci umushay iyadoo sii socota marka kale xukun waxay tidhi duqayda qureysheed abubakar baa u qiimo badnaa markuu halkaa mar wuxuu yidhi iskaba marba haddaad baasha naga qaatay halkaa ku xidh almuhim dhallinyarada waxay jiri eh, eh, qureysheedna jacfar baa u qiimo badnaa garmadowga qureysheedna cali laguma gaaraynin wuxuu hi marba meel dambe geysa igaba qaada iga dah almuhim habaryartu khatar wey habaryartu khatar wa tuqadam waa hormarin jazman si go khilaaf lahayn ukhtun walaal baa hormarin calaa khaalatin habarya laga hormarinaya liannaha maxaa aqrabo minha ka sokaysaa walaaشha dhabarna way kula wadaagtay bog iyo beerna waad wadaagteen idan isku cawl baad ka soo baxdeen isku dhabarna waa ka timaadeen ama habariirtaa waasiday meesha ku soo geli hooyay soo maraysa waa sida anaga noo dhigan wey watuqadamu jazman ukhtun min ayi jihatin kaana ama walaal ha noqoto xagga hooyeah ama mid xagga aabbaah ama mid laxmi oo shaqiiqaa ha noqoto calaa khaalatin baa laga hormarinayaa liajli qurbiha wtuqadamu khaalatun habaryar baa la hormarin calaa binti ahin wa binti tin calaa binti akhin wa ukhtintaas yan ku khaldin bintaa aydna qadaran hadda un la socdo mal wa khaalatun baa la hormarinaya cinda tanaasuc dumarkii soolamadan weli ku jiraa hadda habaryartaa iyo iyadaa ilmaha qaad xanaanayn weeye waxaa laga hormarinaya calaa binti akhin walaalka gabadhiisi walaalka gabadhiisii ayb iyo wa bintu ukhtin walaashaa gabadheedii adigoo ilmo yar ah ba waxaa joogta gabadhaad u tahay abti waxaa kaloo joogta gabadhaad tihiin ilmo adeer soo intaa ma aha yaa la hormarinaya hareertaana waata hareertaa laguu dhiiba hareertaa laguu dhiibaya wa tuqadamu bintu akhin walaalka gabadhiisi baa la hormarin fi lxadaana iyo wa bintu ukhtin iyo walaashaa gabadheedii calaa camatin eeddaa laga hormarin ilma yarbaa meesha jooga eedadiibaa taagan oo laanaha qaadi ilmaha xumbaaran oo xanaanan bay leedahay waxaa kaloo soo taagan gabadh walaashii ay dhashay oo markaa uu yahay abti islaam ma ah taagan gabadh walaalkii dhalay oo uu yahay adeer marka yaa loo dhiibi ma loo dhiibi ma gabadha adeerku yaha loo dhiibi wiilkaa yankaa mise gabadhu abtigu yaha loo dhiibayaa idan waaan waaa loo dhiibayaa tuu abtigu u yahay ama adeerku u yahay eedda meeshu waxuma yaallo sidaasaa matniga inoo taalla laakiin alraajix fi lmadhab eeddadaa la hormarinaya alraajix fi lmadhab sida uu caddeeye alimaam siraajudin albulqiini wakadalika abu zurcat alciraaqi ay caddeeyeen wakadalika abulxasan aruyaani almuctamad اlmufta waxaa weeye fi lmadhab waa taqdiimu اlcamati الcamة على بنت الأخ وبنت الأخت laga hormariyo laakiin matniga waxa inoo saaran muxuu ictimaadsan yahay wuxuu fiirinayaa dhaxalkii جiهaة الأخوة ayaa lagu hormarin jiray jihat cafwan alumuuma alcumuuma xagga adeernimadku waa dambeeyey waxaa horayn jiray walaalnimadka macnahaasu marka fiiriyey baashu dhaxalmaha layidhi xanaano iyo danqashay yay markaas hawsha u xiirsanaysa wa ficlana dhaqanka bini aadamku eedo iyo gabadh aad habarabti u tahay iyo gabadh aad u tahay kuuma sinno kuuma sinno ayb eeddaa ku mudan ka naxariis badan kan daqasho badan waxaa weeye bal aabbaha kaaga hor marar badan warka waad ogti eedda waxaan ka hadlaya tii dhalatay tu aabbaha qabay kama hadlaayo maxaa yeele reer koonfureedku waxay u yaqaanaan islaanta aabbahaa qabo ma ii fahanteen baan aan iskaga tago waukhtun watuqadama ukhtun walaal baa la hormarin min abawayne agga labada waalid ka timid min abawayn labada aabba kula wadaagto laxmi ah ukhtin walaal kala laga hormarino min axadihimaa labadaa midkood kula wadaagta walaashaa aabbo ama walaashaa hooye waxaa ka horeeya walaal lami oo aabbihi aad wadaagtaan maxaa waa laba kala bahood bahbahma dhaxasho dhaxalla kuma sinnayn danqashana kuma sinno bahyuhuna colabaaba udhaxaysaba inaba ku miijisaaba laga yaabaa haddii lagu dhiibo oo imtixaane almuhim liquwati qaraabatiha tan qaraabanimadkeedu laba sidkoolo weeyo hooyana waa kula wadaagtaa aabbana waa kula wadaagtaa midkan labadan kalena waa lugtooloo tiiba ama hooyay kula wadaag ama aabbay kula wadaag walasaxu asaxu waxaa weeye wlmansuusu buuna ka cabira nawowi meelo kale walasaxu asax waxaa wa taqdiimu ukhtin walaal in laga hormariyo min abin xagga aabba ka timid calaa ukhtin min ummin walaal xagg hooye ka timid walaal aad aabbo wadaagtaan iyo midaad hooye wadaagtaan hadday isku qabtaan xanaanayntaadii waxaa laguu dhiibi midda aad aabbo wadaagtaan maxaa yeele waa liquwati irdiha qaraabanimo ku sokay tanna isku inbay kuu jiraan middan dhashay way kugu simiin agga dhawaasha laakiin waxay ku kala badan yihiin agga dhaalka xagga dhaxalka maxaa marna farad wax ku qaata marna casay wax ku qaata midda ukhtada liabka waynu soo wa tuqadam waa la hormarin sida annagu haddaan qabno laakiin walaal aabbo iyo walaal hooyo soomaali waxaa u naxariis badan walaal hooyo gabadha hooyadaa dhashay inta badan way ka naxariis badanta gabadha aad aabbo labadii bahood colaad u dhexaysay yaaba laga yaaba inay kuu disho madaa ku fujiso watuqadam waa la hormarin khaalatun habaryar baa la hormarin fi lxadaana iyo wa cammatin eedo liabin aabba u ahaatay calayhima calaa khaalatin wa cammatin liummin hadda habaryar iyo eedooyin baa fooda laisuu gelinaya waa maxay meesha waxaa joogta habaryarta oo hooyada aabba la wadaagta waxaa joogta eedada oo aabbaha hooycafwan aabba la wadaagta iyo waxaa jooga habaryartaa iyo eedadaayo hooyada iyo aabbaha hooye la wadaaga eedada oy aabbaha iskooyo yihiin habaryartaa oy hooyadaa iskahooyo yihiin baa jooga waxaa kaloo jooga habaryartaa iyo eedadaa oy eedadaana aabbaha isku aabba yihiin habaryartaana oy hooyada isku aabba yihiin marka labadaasi yaa yaa xaq leh watuqadamu khaalat wacama walaa saxu cafwan walaa saxu walaa asaxu taqdiimu khaalatin wacammatin liabin asax horey ku cadfan tahay walaa saxu taqdiimu khaalatin wacammatin liabin calayhima ay calaa cammatin wakhaalatin liummin calayhima yaan ku khaldin waxaa loo jeedaa calayhima cala alkhaalati waalcammati liummin kuwa la hormarna waa kuwee almuqadamataan waa maxay waa alkhaalatu wاlcammatu liabin liabin sheekh irshaad daqsiga fuulay ka kici meesha wاlaصxu taqdiimu khaalatin wa cammatin liabin calayhima calىa khaalatin wa cammin liummin macnuhu macadiya mise macad aan ka socdo waaye almuhim waa maxay waa jahat اlubuwa jahat اlubuwa laga hormarinayaa weeye calaa jihat اlumuuma marka baabkan la maray saasay u jeedaan agga aabbanimadka xoog badan wاlaصxu aصxu waxaa wey suquudu kuli jadatin laa tariu duuna unha hayri maxramin ka binti khaalatin wa binti camin wa cammatin tanna waa masalo kaloo wuxuu bilaabay sheekhu walasaxu bid horaa kuu socota waxaa wey suquudu kuli jadatin ayeyo walba inay dhacayso ayadaasoo laa tariu aan wax dhexlaynin ayay walboon aan wax dhaxlaynin ilmaha xadaanadiisa waa laga mudan yahay waa laga mudan yahay waana soo marteeno ayay walbo ku soo dhawaatay bidakarin bayna unayeyn waad soo martay bidakarin bayna unayeyn hooyada aabbaheed hooyadii awowgaa hooyo hooyadii unwayaad iyo wixii la halmaaday awowgaa hooyo hooyadii marka ayaydaa waxay leedahay wiil bay soo mari kadibna gabadh bay usoo gudbaysa marka waa waajadowdha ku timid bidakarin bayna unhayayn laa tariu aan dhaxlaynin ayadu marka waxaa weeye shafaqadeeda miyaa la weeraray ma dhaxalkii baa loo eegay dhaxalun bay u eegeen ayay meelay ku timaadaba waa naxariis meel fadhide waana hooyo hooyo weeye laakiin dhaxal bay la aadeen wadaaduhu wax kala maah duuna unaa dhici mayso qariibati duuna una ma dhacayso wey taas way dhici laakiin duuna una qariibatin hayri maxrami unto dhow dhadig dhow oon maxram kuu ahayn ayadoo dhici mayso xanaanaday mudanaysaa ka binti khaalatin habareertaa gabadheeda ilmaa meeshan jooga habareertii ma noolo laakiin waxaa nool habareertii gabadhay dhashay oo ilma habreed yihiin gabadhaa ilma habreedka yihiin waaria allahuma in islaamka kale la waayo mooye ama aan baabod owl araam socodsiina mooye ayb waxaan kaloo soo u ahayn maxramna ooma ah duuna unaa qariibatin waa qaraabo hayri maxramin gabadhaad ilmahabreedkeed maxramka waad guursan kartaa maxramna ma aha waariana ma aha ka binti khaalatin waxaa lamid ah, wa binti camin wa binti cammatin ilma abti tihiin ilma adeer tihiin baa joogta gabadha ilma adeer tihiin ilma abti tihiin ayib waa qaraabo dhow oo dhadiga laakiin aan maxram kuu ahay qaraabo dhow oo dhadiga wey aan maxram kuu ahay dakar bayna unsayayna kuma soo dargelin ayib intaasay wadaadu u jeedaan oo waxay waa duuna unha qariibatin hayri maxramin lam tudli bidakarin hayri waariin lam tudli bidakarin hayri waariin bay ku qaydahayaan an maa ayadii hore waxay kusoo dargashay akar khayru waaria lab aan wax dhexlaynin bay darka kusoo gashay amaa kuwan akr khayru waaria kuma soo dhegelin imaa inay kusoo dargaleen lab waaria sida gabadha aad tihiin ilma adeerkoo kale aad tihiin lab wax dhexlaya kusoo dargashay middaad ilmahabreedka tihiinna waxay kusoo dargashay hooye iyo halkaasa ka imanaysaa laba shuqulkuma laha middaad ilmaabtega tihiinna akh weeyo asagu waa dakar waaria walaashi waa dhexlahaya ayib aan iskaga tagna wuxuu uhi sheekhu watahbut اlxadaanatu xadaana way sugnaataa likulli dakarin maxramin waariin calى tartiibi اlirثi wakada hayri maxramin kabni camin calى الصaxiixi walaa tusallamu ilayha ilayhi mushtahaatu hadda wuxuu u gudbay inuu ka hadlo maxaarimtii mudanaysay xadaanada maxaarimtii xadaanada mudanaysa buu ka hadlaya oo weliba markaa saddex qaybood bay noqon doonaano ama afarba saddex kaa dhig in uu yahay dakarku maxram waaria kuu yahay oo suuraad iska caqliya ah. de xasriga waxaad ku ogaanaysa caqligaa keenaya dakarka labkan raba inuu ku xanaanayo inuu yahay maxramna kuu yahay xagga nawaariya waa adeerkaa oo kale waa walaalkaa oo kale waa maxram ilmaha maxram buu yahay waana waari inuu midnaba ahayn maxramna kuma aha waarina ma aha iyo inuu yahay maxram hayr waaria iyo inuu yahay waari hayru maxrama afartaa suuro wey caqligaaba afarta suurana shek waa ka hadli doonaa waa maxram iyo waari hayru maxrama laa maxram walaa waari maxrama waari afartaa suuro tiibuu ka bilaab watahbut اxadaanatu xadaana waxay u sugnaataa likulli dakarin maxramin waariin maxram buu gabadha magayo waana dhaxlahayaa waa liquwati اlqaraaba wاlmaxramiya ayb calىa tartiibi اlirثi dhaxalkiisayna ku soo maray aabbaha aabbihii walaalka wiilkaada wiilkiisi wiilkaadii waad soo martay waxaana ka fiican tartiibi wilaayati nikax inuu yidhaahdo calaa tartiibi alirti waxaa ka fiican cinda ahli cilm ka fiican in la tartiibi wilaayati nikax siday u kala mudnaayeen guurkaada iyo meherintaada aabbaa u horeeyey awowbaa ku xigay kadib la aadi jiray walaal iyo iyo walaal wiilkii iyo adeer iyo la aadi jiray ayib maya kuma dhisnayn walaayadu irta kuma dhisnayn walaayadu waxday irta ku dhisan tahay waxaa weeye marka aabbaha la waayo wiilkaadaa ku guurin lahaa maya meel kale wey waa ijbaarka masaajidku ijbaar gooni ah wey kuma dhisno haddii la waxay ku dhisan tahay wilaayat alirti la yidhaahdo waxaa weeye markaad aabbaha la waayo inuu ku guuriyo weye islaanta uu guuriyo wiilkeeda wiilkeedana wilaayama qada agtayada wiilkeeda wiilkiida ka kac baan leen wiilkaa wiilkiisa hawl noo talla ma ah awow baan aadaynaa awow baana ka horeeyey awow baana dambeeyey oo waxaa horeeyey wiilka ibniga sulbiga horeeyey almihim su-aalihii a idinka xidhaad soo dayseen waa tahay wakadaa suuradaa waan ka tagay suuradaa waan ka tagay maxaa ku yimid wakadaa sidoo kale tathbut eh, alxadaanatu waxay u sugnaanaysaa لذkrin غayri maxrami ba ku adar لkuli dakarin غayri maxrami maxaa marka ad ayri maxram base la qayday oo la tuuray waariin baa hadda kugu jirta way kugu jirtaa likulli dakarin bay u sugnaan hayri maxramin aan maxramayn laakiin waariin wax dhaxalahaya kabni cammin cala صaxiix in adeerkaa oo kale haddaan sida صaxiixa qabsano ilmaa meeshan jooga in adeerkii baa jooga in adeerkii maxram ooma aha oo gabadha limaerkati waad guursan karta adoo walaashaaba guursan wiilku laakiin waa maxay waa waari dhaxla ah qaraabo xoog badan ba meesha ku jirta liquwati shafaqati bilwilaayati wاlqurbi bay leeyihiin wala kan wiil inadeerka aday waxa ilmaha yarkee la xanaan uu gabadh yahay gabadh saqiiro ah walaa tusallamu ilayhi ila bni cami loo dhiibi maayo iflatun mushtahaatun wey aw bintun mushtaha gabadh la hunguriyeeyo ila waa nin gayaankeeda ah oo gabadha guursan kara waba intaasu damaaciye oy khalwa meeshii ka dhacdo ama uu nadar iyo eegma iyo daymo aan oo xaaraana oy ku dhacee gabadh la hunguriyeyn karo rag waa ina hunguriye loo dhiibi maayo walaa tusallamu ilayhi mushtahaatu tarbiyadeedii baa ka mid ahayd xifdu man laa yastaqil wa tarbiyatu baa laisku ogaa hadduuba marka gayaan yahay gabadhuna markaa langurayeynayo khatar baa meesha ka imanaysa khalwo iyo xaaraan iyo nadar aan iyo waxbaa meesha ka soo baxay marka maqsadkii dhannaabaa dhaawac gaadhaya bal ilaa iqatin bal tusallam waxaa loo dhiibay gabadha mujtahaadka ah ilaa iqatin ruux lagu kalsoon yahay bidiinihi yucayinuha asagu uu bardhabahay maadaama uu gacalkeedii yahay haweeney uu ku kalsoon yahay ama nin kaleo uu ku kalsoon yahay bidha loo dhiibay aniguna aan kugu biilo na gabadha xaj oo dhaqaalee oo xanaanee anigana biilkii weydii buu leh oo aduu maxaa jiro gabadhu waa gabarh quruxsanoo baxsanoo iyadoo shan jirayba laba toban jir u eg tahay waxbaaba iska iman kara ii xaji gabadho ii xanaanee biilkeedina waaka asaga yucayinu asagaa bardhaqaaye maxaa yeelay meeshu ku hubsan ilmaha uu kaga samrika asagaa garanaya wey lanna xaqa iska lahaa maanic baa ku qumay oo xoogow shahwe iyo dareen baa laga baqay mar haddii maanic ku qumay waa in isaga loo daaya tasarufka iyo meesha ilmaha lagu aamini lahaa idan waxaanu soo maray laba suuro oo ahayd maxram waaria iyo waari hayru maxram ah iyo waari hayru maxram ah fain fuqida haddii la waayo aliru wاlmaxramiyatu aw aliru falaa ay falaa xadaanata fi lasax labadii suura ka halkan kuu geliyey labadii suure ka halkan uu geliyey fain fuqida haddii la waayo aliru labkan meesha jooga ku dhaxli maayo walmaxr maxramna kuuma aha aw alirtu baa la waayo waa maxram laakiin ku dhaxli maayo maxaa ka mid a maxramka aan ku dhexlayno waa abtigii oo kale abtigii oo kale wey waxaa a kabni khaalin wa khaalatin wa bni cammatin falaa xadaanata fi اlasaxi afartii masale ba halkaasuu sheekhu maxaa yeele waxaan leehay lidacfi qaraabatihim qaraabadooda iyo dhalashadooda xoogo iska tabardaran abti haddii qaraabo isuma tabardarree waxaa weeye madhabka annagaan kuu sheegayna waadna lagu khilaafsan yahay laakiin abti ma sahlano xaggeen ka duulaynaa annagu waxaan ka duulaynaa xadaanada waa wilaayo iyo saltana weeye cala طifli dadkii wilaayada asal u lahaa unbaan u daynaynaa meeshii nas wax naga soo reebayna naskan yaan ku istaagaynaa sida khaaladoo kale sida hooyadoo kale anti axaqu bihima lam tankaxi alxadaana waa wilaaya sulta cala طifli dadkii wilaayada lahaa baana asal iska leh wixi nas naga soo reebayna naskaan u yeelana wixii kalena asalkan u celinaynaa usuushannadu waa sidaas hazaali baa kitaabkiisa almaakhid almaakhid ku cad hawshaa aad ugu sharxa inkastoon weli la taabicin shaaficiyi kitaabkooda ugu xoog badan way ay leeyihiin cala aliطlaaq bal jamiic almadaahib kitaabkaasoo kale ma laha taxsiinka maa maakhida wey almaakhid baa la yidhahda maakhid lama hayo kitaabka almaakhid lama hayo almaakhid waxaa weeye waa kitaabu kaga hadlay masaaئisha fiqiga ee shaaficiyada masalaba ciladeeda iyo manaadkeeda min kitaabi الطahaara ilى kitaab اlcidq masaalika khilaafiga laisku hayo weeye kuwa iska caankeen lagu haysana iska daayay waxaan isku hayna maalikiya xanafiye xanaabilo mas'alo walba ma'khadkeeda ciladeeda manaadka laga soo qaaday kitaabkaasuu qoray almaaakhid baa la yidhahdaa kadib wuxuu qoray kitaaba taxsiin lmaaakhid maaakhidda in la difaaco taxsiinku waa difaacii maaakhidda ka hadda waa la daabcan mjlada lagu dabcan maqlayay ya taxsiin lmaakhidka la dabcan maqlayay markay waa un fahanteen aan ka socdo wain ijtamaca hadday kulmaan waxaan ka soo tagnay waxaan ka soo tagnay dumar soolama ah suwarkii inaydan ka dhumin hadda waxaan kaloon soo maray rag soolama ah haddaynu marayn oo watahbutu اlxadaanatu likulli dakarin maxramin waariin oo afar afar suuro hadda wuxuu u gudbay isku dhaf in ilmihii yaraa loo helo rag xadaanayn kara iyo dumar xadaanayn kara ay safka soo wada istaagaan wain ijtamaca hadday kulmaan ukuurun lab iyo wainaaun dhadig falumma hiy muqadama hooda gelin kara hooye ayaa loo dayn anti axaqu bihi maa lam tankaxiba meesha taalla uma ummahaatuha hooyooyinkeed hooyadaa hooyadeed baa dhiiga leexda wiilka gabadha anaa dhalaay uma alabu aabba soo istaaga aabba wuxuu le mar hadday hooyo aysan joogin hooyo hooyadeedna la waayo ya suduxdana la waayo meesheega dhaqaajin buu leh anuu hooyo iyo sodon baan ka xishoodaa iska soo wareeji ilma lanna xadiidkaa tusahaya markay aabbihi isku qabteen hooyo ilmihii nabigu wuxuu anta axaqu bihi anti axaqu bihi lam tankaxi mar haddaad adugu meesha ka baxdana aabbaa taagan wey ay maxaa meesha soo eye waa un baan leena waa hooyo hooyo wey wa qiila waxaa la yidhi tuqadamu alab aabbo waxaa laga hormarin fi lxadaana alkhaalatu walukhtu min alum qiil baa wuxuule ukaadiya waa ninkaa meesha iska ordaya dafdaflehe ilma wax kama yaqaana biilku hala weydiiyo hadduu wax bixin karo laakiin xanaanaynta iyo maamulka iyo ilmaha daryeelidiisa iyo ka warqabkiisa ha loo daayo habaryar iyo walaal hooyo walaal hooyo walaal hooyo iyo walaasha kala tahay shee axmedow aaday waata tuqadamu calayhi calab waxaa laga hormarin alkhaalatu habaryar iyo wاlkhtu min alumi maxaa yeelay waxaan leenahay liidlaa'ihima biاlum habaryartaa hooyay kusoo dargelaysa walaashaa hooyana hooyay kusoo fangelaysa marka hooyo kaarkeeda bay xoqdeen baan leena saa darteed marka aabbo way barakicinayaan macnaha waad fahamtay qiilku warkiisu sidaas u jeeda laakiin dhawaashahan baa wuxuu yahay daciif maxaa yal aabbuhu waa dhawaasho bilaa waasita ah waa toos xidhiirkiisu meesha habaryar iyo walaal hooyana ay wareeg ku imanayaan wuxuu hormaray markaasi hooye ma joogen meesha wixii lala dagaalamaya lala hadlayna aabba ma ahayn markaa meesha wa laga hadlay aabba ma ahayn ee waxaa ishaye walaal aabbi walaal hooya ishaye hadda waxa ishaye waxaa weeye hooye aabbe iyo aabbe iyo waxaa ishaya iyo walaal rag iyo dumarba hadda ishaya marka horena dumar baa isreebaya wayuqadamu waa la hormarin alaslu waalid baa la hormarin cala alxaashiyati darafta laga hormarinaya xaashidu waa walaalaha abtiyaasha eedooyinka adeerayaasha dadkaasa xawaashi la yidhahdaa wixii aan farac ku dhalay aad dhashay aan ahayn waalid ku dhalana aan ahayn baa xawaashi loo yaqaan ayb wayuqadamu اlaslu waalidkaa lagu hormarin xagga xanaanaynta ilmaha cala alxaashiyati liquwati اlusuul wa dacfi اlxawaashi asalku waa xoog badan yahay xawaashiduna inay wax dhaxshaaba iska adag taana waa garateen hadda waxaa kulmay usul iyo xawaashi walaalkaabaad soo istaagay walaashaabaad soo istaagtay aabbahana waaka aabbaha la hormaray hooyadaabaa timid ama ayeyda ama awowgaa baa soo istaagay adeerkaana waaka in adeerkaa waaka gabadha ilmaabtitihin waa kuwa idan usuusha la hormarinaya fain fuqida haddii la man ukra min ausul w fain fuqida haddii la waayo wixii usuul aanu soo sheegnay falasaxu waxaa weeye alaqrabu min alxaashiya haddii waalid la waayo waalid waalidkii la waayo waxaan leenahay kolba xawaashida kii dhow ayaa noqonaya anaanaha xanaanayaha ilmaha noqonaya falasaxu waa maxay taqdiimu alaqrabi min alxawaashi ayib haddii eedadaa iyo habaryartaa isu yimaadaanna ama adeerkaa iyo habaryartaa way siman yihiin laakiin jahat اlumuuma ku xoog badnaa agga anaanada xanaanada ayb iyagaasaa la hormarinaya marka iyada qiyaasan calى اlirti baan leena irti muxuu ku dhisnaa alaqrab alaqrab idan haddaba waxaan maraynaa alaqrab alaqrab ilaa uu yimaado caamil kale sabab kaloo keena inaad adugu xaq badan tahay waila in lam aqrabu haddaan walaal haddaan wax sokeeyaa la halin haddii usuul la waayo xawaashidii baa iman alra alra wailaa in lam yuujad aqrab mid dhow baa la waayaba maalan ilmaha meeshan jooga walaalkii baa yidhi xanaanayn walaashiina waxay tahay xanaanayn idan mid mid ka sokaya ma jiro lam yuujad aqrab bal way saman yihiin walaalkii weeye oo nin akhyaar ah waa walaashii oo akhyaarad ah anaa qaadi bu ilmaha adeerkii baana ee iskaga leexo yaa la hormarinayaa falunhaa gabadhaan u dhiibaynaa maxaa yeele maadaama adeer u siman yihiin oon aqrab jirin haweenayda ilmaha u roon soo sigii soo sheegay wاlinaau alyaqu biha soo mayna soo marin xadaanadii tii marka amilo badan baynu leedahay adugu miaalkaasa kugu filan tagna لأن الأنثى أصبر وأbصر وإlaa haddii la waayo unث la waayo وإlaa unثada wey فunثى ilaa mid walb had iyo goor tii ka horraysay baad ka soo reen وإlaa haddii dumar la waayo fayuqرacu waa loo qori tuuri waa maxay laba adeer baa meesha taagan ilmaha la yidhi xanaane adeerkii baa soo istaagay ku kalena waaka macalin cabdulaahi macalin jaamcana waaka labaduba adeero wey mid mid ka sokeeya ma jiro mid dhadigana laba ragooda giri waaweyn wiilkiina waa isku haystaan walaalkii waa dhalay sheekha qiimaha badna amba walaalkii waa dhalay idan waxaan leenahay loo qori tuuro labada duqay ha isku diline qorituur ha loo rida fa yuqracu ha qori tuuri ayib nafsa shay nafsa shay hadday laba lab noqdaan nafsa shay hadday ukhtayn noqdaanna bay noqdeen unsa lama waayine labadii ishaysatay baa laba dhadiga wiilka walaaشhii waata walaaشhii oo kalena waata xataa anaa qaadi waa eedadii cafw walaashii aan dhawqtadii ayb camatayn ka dhig siman khaalatayn ka dhig idan waxaa weeye mar baa wax lagu kala raja haddaan la haynin waa loo qori tuurayaa ila tasaaxum baa dhacay ya diinta way soo socotaa manhaaj lama hororda shaqiliyaaso manhaaj horotin ah, isagaa iman doona wailaa fa yuqracu waa loo qorituurahaya qorituur baa lagu kala saaraya walaa xadaanata liraqiiqin wa majnuunin wa faasiqin wa kaafirin calaa muslimin mawaaniculxadaana u gudbay waxa kuu diidaya inaad ilmo xanaanayso oodan xil qaadi karin laguma ogolo waxyaabaha keenaya waa shan qodobe marka waa inay xaadinku waa sifaatu lxaadin an yakuuna muslima ruuxa ilmaha xanaanaynaya waa inuu muslim yahay waa inuu xor yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu ammiin yahay lagu kalsoon yahay diintiisa iyo diyaanadiisa ammiin yahay waa inuu yahay khaliya min الnikaax شhantaasa asal u ah hantiibaa matnigu ku sheegi doonaa walaa xadaanata xanaanayn uma ahaanin liraqiiqin adoon nin adoona ama haweenay raqiiqa walow mubacadan ba allah ka dhigo walow mukaataban allah ka dhigo looma dhiibi kara ilmo xanaanayntii maxaa yeelay wuu dacaninaya ilmaha wuxuu dilaya sixli u dilayaa wuu saxariirinayaa wuu silcinaya maxaa yeelay wuu mashquulsanya waa addoon lagu shaqaysto beerta soo fal biyaha dhaami raashinka kari ilmihii baa iga oy arrimaana ma naqaanee shaqadaada qabsaanku ushaaba lagu halgaadi goormoka ilmihii yaraa waxu qabtaa kaas isagaaba dhibane isagaaba dhiban walaa xadaanata liraqiiqin ayb xadaanadii hawsha looga baana xanaanaynta iyo asaga wuxuu ku sugan yihi baa isdiidan wayba kala caagan yihin maqsuudka dhanaabuu baabiinaya laysa huwa min ahliha idan waa xoriyadii an yakuuna xoran waa shardigii koobaad wa majnuunin an yakuuna caaqilan mid waalin ah oo tal oo asaguba in madaare la geeyo la ilaaliyo u la xidhxidho silsilad lagu dabwado ilmi miyaa loo dhiibi hal mar buu warfiraya tuuraaya xataa waalida ha noqoto mid kala gogo'aysa bil buu xoogu midhisadaa billa calohu dhigtaa looma dhiibi karo laba usbuuc buu fiicnaadaa maalina wuu ka boodaa loo dhiibi maayo laakiin haddii tobankii sane iyo shantii sana mar waxoogu qaca ka siiyo kaasoo waa runya asagu ayib shardigii saddexaad an yakuuna amiinan soo ma ahayn waa faasiqin walaa xadaanata lifaasiqi midaan cadaaladba lahayn oo faasiqa oo xadhigga ilaahay ku tuntay ilmaha loo dhiib wuu aafaynaya lana ilmahaasi wuxuu ku tababaranayaa ciddii xanaanaysa korisa yuu raacaya mid sigaarka isku dabadaaraya oo jaadka cantuugaya oo taqsiimahaya oon salaad aqoonin ama salaadda madaxa kaga istaago oo imtixaanoo mooryaana kaa ilma haddii loo dhiibo berri wiil yaroo mooryaana soo baxahay gabadh aafaysan baad soo boodi aafo wey waa faasiqin loo dhiibi maayo lianna alfaasiqa laa yali walaa yu'taman wilaayana ma qabto lamana aamino shilin xoolo yar haddii laydin washaduu shaydayni min rijaalikum fain lam yakunaa idan miman tardowna min ashuhadaa waashhiduu daway cadlin minkum xoolo yar baa laydhi iyo alaaq iyo nikaaxa loo sameeyo ruux cuduul ah loo raadiyo amiin ah loo raadiyo naf bini aadan oo la raba intii la carbiyo inay ilaahay iyo diinkiisa iyo dadkaba anfacdo ilaahayna caabudo ummaddana wax tarto dariiqa rabbina ku toosto see loogu aaminahayaa faasiq abad walaa xadaanata likaafirin calaa muslimin waa an yakuuna musliman shardigii ahaa an yakuuna musliman walaa yajcal allahu likaafiriina cala almuminiina sabiilan baa waasal ah idlaal iyo ka iman khamru ku tarbiyayn wuxuuba u dhiibi macatabba ku tarbiyeen meelahana u taabanaya madaxa waxay samayn jireen hadda kuwa yaroo sameeya iskuullalageysomada arag oo saa ku hayaa la arkay waraba maxay dugsigaan ka soo baran caruurta saaxiibadana sidaa yidhaahda kuwa yaroo sameeya jisus bay waa maxay saaxiibkay baa dhaha markii wax ku dhacaan way timid hadda kolba idinka sheekeeyey oday oday somaali inuu i weydiiy wiilkayga imtixaanka eydka markuu ka baasahayay yaa su-aal waxaa la weydiiyey ciise ma wiil ilaahaybaa mise waa ilaah wuxuu ku jawaabay inuu yahay wiilkii ilaahay odayga xukunkiisa ka warrama odayga ilmo yaroo u dhalay oo caqli ku filan aan lahayn oo diin ku filan aan lahayn iskuul gaala intuu geeyey diintii laga fasahaadiyey ciisana looga dhigay ilaah yar ama wiilkii ilaahay sidaana imtixaanka ku galay ka warram zambiya ka dhacday odayga zambi ree zambiya u ahaa intana dhici karta inay ka dhacay lakin xogtaa maayo duqaydaa mas-uulka ah duqaydaa mas ah wiilka yarka ah aabbihii iyo waalidku iskuulkaa geeyaa loo haysta aakharo bal culumada waxay yidhaahdeen waalidkii ilmihiisi iskuul gaala geeya iskuulkaasoo ilmaha diinkiisa fasahaadin kara caqiidadiisi kharibi kara waalidkaasaa ku gaaloobaya geynta uu geeyuu diinka kaga baxayaa bay yidhahdeen culamada qaarkood sheekh abu zayd baa soo guuriyey nuquul can alculamaa kitaabkiisi muxuu ahaa almadaaris alajnabiya taariikhuha wa makhaaطiruha akhriya hawshaa khatar wey khatar wey walaa wilaayata likaafin calaa muslimin walaa wilaayata linaakixati hayri abi طifli waa shardigii shanaad ee idinka maqnaa an yakuuna musliman caaqilan amiinan xoran khaliyan min nikaax khaliyan min nikaax buu hadda sheegaya khaliya min nikaax waa xaadinkii walaa wilaayata wilaayo oma cafwan walaa xadaanata xadaana ooma ahaanin linaakixati hayri abiifli ilmaha aabbihii midaan ka ahayn tii guursatay hadda hooyada aabbaha abbuu qaba aggeed u socota adu aabbaha hoyada hadday ku wada joogaan maxaa kaa maqan waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa hooyada oo guursatay nimaan ka ahayn aabbaha nabigaana sheegay anti axaqu bihimaa maa lam tankaxi ayb ya yaa wada kaxaysta shee jaamaco ma hooyooyinka lagu furaya caruurta marka hore maxaad u furaysa ilaa camahu adeerkii inay guursato mooyeen wabna camihi in adeerkii inay guursato mooyeen wabna akhiihi walaalkii wiilkiisa ina guursato ila saxataynu qabsan hooyada oo ku xanaanaynaysay hadday nin kala guursato xanaanadeeda meesha waa ka baxday limaada limaada waa qaacida odhan jirteen waxaa bannaan an yustanbata min annaasi mana yucamimuhu macnan yucamimuhu nabigu wuxuu ina anti axaqu bihi maa lam tankaxi muxuu isaaray islaantu hadday nin kala guursato xaqadaa ku tacalluqi gogol bay diyaarin nin bay u howlhaysaa nin bay xaas u tahay waa muxuu ah waa lay qabaa waa qaan bay dheen soomaaliya gabdhaha somaliya xukma maaha waa lay qabaa waa qaan qaan baa gabadha fuushay kale ilmihii xanaanadii way ka mashquulaysa shuqliga iyo mashquulka wuxuu keenaya ilmihii inuu dayacmo laakiin hadday gursato hooyadu ninka xigaaladii ay gursato uba danqanaya wiilka ilmaha u danqanaya oon madaxa ka gujinaynin oon jaqal ku reebaynin adeerkiibaba guursatayba in adeerkiibay gursatay wiiluu adeer u yahay gursatay ibn akhiihi markaasugaa dhib mal xaggeen ka qaadanay qisadii xamsi gabadhiisa yaa u daliil ah asbaab bintu cumays habaryar bay ahayd xadaanada xaq bay u yeelatay laakiin waxaa qabay gabadha ina adeerkeed gabadhii ina xamse ahayd iyo jacfar waail ma adeer hooyadeed marka yaa oo khaaladii ah ina adeerkeed baa qaba ilaa camahu wabna camihi marka wabna cam hadii la yidhah cam baa ka sii muhiimsan wey waa baba owla haddii ibna cam la yidhah waxaa ka sii muhiimsan ibn اlakh fi laصaxi halkaasaanu ka qaadanay waxaan ka istimbaadnay macnan yucamim almacna almacna marka shuulka mashquulka ay mashquulayso hooyadu binikaaxin ku mashquulayso hadduusan dhaawacaynin adiga xanaanadaadii dhib ma marka ayada daliilan istidlaalan biqisati binti xamsa iyo macnahoo la ictibaariyo wain kaana almaxduur ka laxanaani hadduu yahay radiican mid wax moogaya ushturuda waxaa la shardiyaa an turdac intaynan ka tegin waxaa kaloo shardi ah oo qaacidada aanu ka saaray oo shardi lixaad ah ama la hoosgelin karaa midkan laftirkiisa waa in xaadinku uusan qabin xanuun dhaawacayo xanaanadii kansar buu qabaa tiibbay culus baa haysa waa indhala yahay waa curyaan aan waxba qaban karin maalan xanuunnada aan laga kicin inta badan ee dilaagaa ee dhaawacaya xanaanada iyo daryeelidda ilmaha la daryeelayay waxay la mid yihiin ka naakixati ligayri abi اطifli cilladaa meesha ku jirta ciladii hooyadaa markay nin kala guursato lagugu diido le kuma xanaanayn karta maxay ahayd way kaa mashquulaysa ninkuu xanuun ku tacalluqay keenaya inuu gabo oo qaban waayo hawsha xanaanadana muxuu la mid nin kala guursataaba dhaantay wey idan hal yustambaطu min annaasi macanan yucamimuhu kii la odhan jira wey macnahana meesha waa ku jiraa wain kaana hadduu yahay maxduunka radiican mid naas nuugaya hooyaduna ay caana shardi wey ushturadu waxaa la shardiya an turdicahu ilmaha inay nuujiso cala saxiix muran kaleba intaanan gaar horta nuujiso waa shard ma qaadac ilmaha xanaanadiisa haa ilcaana ma leedahay haa asaguna naas ma nuugahaya waa inaad nuujiso shardigaa marka waa asaasi wey lanna aminka in la yidhahdo islaam ha loo soo kadheeyo nuujisa waa dhibbaa ku jira dhibbaa ku jira sheekhu wuxuu yidhi fain kamulad hadday dhammaystiranto naaqisatun ay xaadinatun naaqisa addoon baaba xorowday aw alaqad ama ay furanto mankuuxatu mid la qaybaba ah ninka iska furta xadanad mar labaad bay ku xanaanan way mudnaysa xanaanade qaacidada soo marteen wa idaa zaala almaanicu caada almamnuucu ama almaanicu idaa zaala wajaba icmaalu lmuqtadi waad soo marteen haweenay mud ama eeddada walaasha oo mudnayd inay ku xanaanayso yaa waxay ahayd darkaa lagu dhufto aabbaa loo dhiibay wiilkii adeer baa loo dhiibay cid kale fooda loo gelay ilmihii islaantii baaba soo xorowday maxaan leenahay waxay soo socda soo wareejaya ilmihii horaan maxaad igu diideen anaa idinka xigay addoonnimo addoonnimo meeshii lagu kala tag bay jir fain kamul hadday buuxsanto naaqisatun mid dhimanayd way waalayd way miirsatayba qur-aan baa la saaray miirkeedii baaba saaxigay keenta naaqisatun bijunuunin naaqisatun bifisq faasiqadbayd faajirada xijaab bayba qaaatay wayba toobad keentay musalliyad bay noqotay alle iyo rasuulkiisi taqaan haweenkana u qiimo badan naqsigu maaha besa raqigi waxaad soo martay o dhan baad kaafirad bay ahayd way islaantay hawsheeda waa loo dayn weeye aw alaqat mankuuxatu ama waxaa furantay alaqat waxaa furantay mankuuxatun tii la hooyadabaa nin guursatay anti axaqu bimaa lam tankixi ka kacbale nin baad qabtaay ninkayga fiijisayba waxay tahay ninkan ilmahayga ii diiday bes buu iga waray fur nahamarkaadi qaado wiilkayga isiga tir awa ninkii ku qabay kala tagnay jir faraal waa loo daynaya xadanad mar labaad bay xanaanadii qaadanaysaa lizawaali lmaanicahati wain haabat alum hooyadii hadday maqnaato oy safarto aw imtanacda ama ay diiddo inay ilmihi